isdawaajyada ummadda ha laga daayo macaayiirta iyo aqiisada isdaba maraysa aan miisaanka saxda lahayn umadda halaga daayo waxaad tiraahdaa ah, maslaxaan u yeelay oo xoolaha inaan u celiyo duduble iyo muransado iyo abgaal iyo habargeed u kala celiyo xoolahoodii oon qabiilkan kusoo jiidanhayay mujaahidiintana idan baan ka qaatay waan ogolahay waxaan fahmi karra wey oo nabigu reer hawaasin hantidu iyo haniimadoodii waagi dambe oo kii loo celiyay laakiin bitiibin min nufuus almujaahidiin xilligii khilaafadii cumar xoolihii hantidii baaqiga ahay lilmurtadiin waa celi markay toobad keeneen lakin muslimiinta baa raalli ka ah haddii mujaahidiinta afti laga qaado nimanka ku jihaday nimankan dhasha dhigtay ee ka shaqeeya ay ogolaadaan haa laakiin mujaahidintao ka xun oon ogolayn inaad xoolihii qaado reer hebel u celisa waa baatil wey salla ma laha qabiil baa gaadhsiiyey waa saas mhm, waa baatil waa jiray dheh mhm. isagaa Ah, eh. wuxuu shaqaalayna wuxuu keenay waa un qoyskiisa nasal allah asalaam bal ilmaqsuudu min qitaalihim qolyaha danta loola dagaalamay ujeedada waxaa weeye atamakunu minhum in laga suura gashado ay ka suura gasho liiqaamat lxuduud atamakun alqudratu calayhim liiqaamati lxuduud in xuduudda laga oofiyo wa mancuhum weeyaan iyo in laga reebay min alfasaad faidaa jurixa arajulu minhum ninka ayaga ka midka qudaacu duruqa haddii la dhaawaco jarxan muskhanan dhaawac halis oo culus oo ruxuu u dhiman karo lam yujhaz calayhi la dhaawac tiri maayo ayib xataa yamuuta ilaa asagu iskugu dhinto ilaa an yakuuna inuu yahayba ninka dhaawacaya sakaraadka qad wajaba calayhi alqatl inuu qatli ku waajiba hadduu iba israaxinayna asagu laakiin su qatli ku waajibin inuu asagu iskii u dhinto may inagu taaban mayno waa tahay fa wajaba calayhi alqatl cafwan faidaa huwa haraba hadduu cararo wa kafaanaa sharahu shirkiisna uu naga reebo saa uu ku cararo baxsado lam natbachu ka dabagelma caydhsan mayno ilaa an yakuuna calayhi xaddun inuu xadsaaran yahay mooyeen aw nakhaafu ama aan ka baqayno caaqibatu aayatiinkiisa inuu soo noqdo oo soo rogaal celiyo oo soo urursa aan ka baqayno mooyeen waa masale khilaafa udhexaysa jumhuurta iyo iyo axnaafta axnaaf waa la dhaawac tiri oo waa la dabageli oo la dayn maayo maxaa yeelay ilaahay kitaabka qur-aanka daahirkiisa buu taageeraya faqaatilu latii tabqi xataa tafii'a ilaa amri illahi baa leyi fain faat ilaahay wuxuu ku xidhay nimanka in laga haroo la daayo inay toobad keenaan oo ay ka noqdaan cararku toobad ma aha ciidan baa la jebiya waana jabaa ayib gaalku inuu cararay ma toobay u tahay ayib idan ninka inuu toobad keeno uu soo noqdo maaha gacmaha soo saarta la garay laakiin nin baxsaday waa xeelo dagaal karri iyo farriba kugu samayn berri soo urursan ayib rugcadaagii soo roga cilbu kuleeyahay ciyaar waa gelin dambe caawan u khamuunaynaa bu kuleyahy caawa kugela baba iska fadhiya abadan ninkan laga hadhi maayo waa la caydhsan bay leeyihin waa la dhaawaca tiri nafar looga tegin maayo madhab alaxnaaf waa daahiru kitaab illah waxaan ku waraysa haddaan jumhuur nahay cali baa qolyihii khawaarijtahaa iyo ii sheeg nimankii ree reer sham xarbu sifiin iyo wuxuu yidhi lama dhawactiri karo lamana caydhsan karo anaa waxay kaga jawaabaa qadiyatu acyaan laa cumuuma laha kow midda labaad waxaa dhici karta inaysan niman soo noqon haya ama fia kale urur kale oo soo urursanay usan jirin maxaa yeel reeshaa meele u carara ma jira haddii duulka ku kala fexadeen marka laga adkaado marka ninka noocaasoo kale ah ee keligii dhaganabay ee barxay waa laskaga hadhi laakiin nin kooxaan intuu u cararay israacay oo dagaalamahayo oo isdifaacahaya xaggana baxsaday waa la dabageli waa la dhaawac tiri la dayn maya xataa ay gacmaha madaxa soo saartan tobad keenaan madhab alaxnaaf huwa araaji min hadi daliil sidaa darteed ba asheekh saalix mahdi almaqbali fi kitaabihi eh, dur eh, almanaar naar almukhtaar buu dooranhayaa ayib <clears throat> midda kale waxay kula yidhahdeen eh, hawsha cali uu sameeyey waa nooc min anwaaci siyaasa sharciya qad ay takuun inay siyaasaddu noqoto mararka qaarkood hee ninkainaan ka hadhon caydhsanin marna ay noqoto in la dhaawac tiro oo madax laga qaado laga hadhin inaa marka xugum laazima ah oo caam ah oo sida aayad qur'aan iyo xadiis lagu dhaqmay waa khalad bay leeyihi waa siyaasa min asiyaasa sharciya qad tasluxu axyaanan waqad laa tasluxu fi bacdi alaxyaan ka siyaasati cumar fi lmuطalliqi halaaan halkaasay la mareen ra'yu laxnaaf huwa waman usira minhum saa darteed sheekh kuu sheegay soma aragtid ilaa an yakuuna calayhi xadun aw nakhaafu caaqibatahu soma aragtid tan dambe wuxuu ku tilmaamaya rag xanaafeed buu xoojinaya sheekhu wman usira minhum ruuxii lasoo qafaale laga soo qabto qolyahaas uqiima calayhi xadu baa laga oofin alladii yuqaamu calaa hayrihi xadka hayrkii laga oofiyo baa isna laga oofin wa min alfuqaai waxaa ka mid a man dul yushadidu adkaynaya fiihim fi muaaribiin fii xukmi muxaaribiin xataa yaraa haniimata amwaalihim wa takhmiisaha in xoolaho la haniimaysto khumusna laga saaro waa qowlun cinda bacdi almaalikiya waana ra'yi jamaca min alaxnaaf hadduu xoolahoodu ay yihiin mustaqriqi adima sax weeyo maalikiya baa qabtaba laakiin qolyaha qaba xoolaha oo dhanba xoolay u kaalmaysteen fasaadkee waa in laga qaado alimaam alxasan atasuli isagu waa baadhay masle wuuna rajaxaya wuxuu leeyahay muriyaantii qutaacu turuqu hantida iyo xoolahay kaalmaysanayaan waa laga qaadi kulligeedba ilaa ay noqdaan masaakiin sabool dawarsanayo mar dama far asalku waa maxay waa in la siibo fatiilulfitna xadhigga iyo laambada fitnada waa in la siibo ninkan ilaha dhaqaalay iyo awoodda ku dhaqaaqay iyo shidaalku in laga gooyo taana waxay keenaysaa hantida in laga morodogo wax nas oo xarimay nimankan maadaama dhiiggood banaanaaday wa ibaaxatu اlmaali yatbacu haaliban ibaaxat dam ruuxa cirdigiisa haddii la baneeya haaliban maalkiisana waa bannaanadaa ilaa fi fi xuduud fi lxuduud kana waxay leeyihiin taasuu la mid yahay waxaa la yidhi nimankan dhiiggoodaa la baneeya maalkooda ilah ma banayno in la dilo gacanisdhaaf loo gooyo la nafiyo la caydhi aan ogeyn xoolahana wataziiru bicuquba maaliya waa jaa-is bay adilay keensadeen mararka qaarkood mooryaanta in la mooladogo oon shin lagu reebin inay sawaabtahy waad moodaa laakiin xukun caam ah oon la khilaafi lagama dhigi kara ila tahay say u fadhiistaanoo carruurtoodu ay ismadan u dhaqaaq nin walba waxaa de laga qaado ee fadhiiso edab yeelo salaadda masaajidka gal bil yarna intaad wax ka yidhi annagana weydii laakiin taangigiisi iyo tignikiisa hubkiisa lagu wareejiyo beri ba bilaabahaya waa soo urursan mooryaan baad karaysa waa yahay xataa yaraa haniimata amwaalin wa takhmiisa wa akaruhum akr fuqahaa ya'buuna dalika arrinkaa way diidan yihiin may ogolo waxay leeyihin nimankan dilkooda alla baneeyey xoolahooda ma banaano faama idaa taxayazuu faama idaa taxayazuu hadday u dumaan mooryaantii qutaacu turuqi muslimiinta ahaa ba waxay ku biireen ilaa mamlakati طaa'ifatin khaarijatin calaa shariicati اlislaam koox gaala oo murtadiina bay ku biireen wa acaanahum ay ku kaalmayeen cala lmuslimiin qutuluu ka qitaalihim ka qitaali murtadiin muhiim jiddan way iska ilaali hadda kooxdii mooryaanta qutaac duraqayd ee sheekhu yihi xoolahooda ma banaano hadday caraan la raaci mahayo la dhaawac tiri maayo oo ku soo yidhi hadday intay tagaan muslimiin muslimiinta nooca ahayd ay gaala beeriyaan oo ay la soo dagaalgalaan ama inagu caawiyaan waxaa loola dagaalami ka qitaal murtadiin murtadiin wey nimanka ayagaa xukuumaat alislaamiya alyowm akharuhaa aw haalibuhaa maxay sameeyaan dagaalka maraykan uu ku jiro ee uu wado ee muslimiinta uu ku baabinayay qayb ka yihiin taa marka makhaatimo doonto weeye sheekan uma baahno iyo sharax wadaad waxa iska cadoo bannaanka yaalla wey caalam alislaami kulluhu sharqiyuhu wa garbiyuhu barigiisa dhexe iyo eeshiyaankiisa iyo carabtiisa iyo afrikaankiisuba wixii caalam alislami sheegin jiray xukuumaadkoodu maanta waxay ku jeel yihiin oy la gaashaanqadeen maraykan iyo reer yurub baabi'inta dadka muslimiinta iyo wadaadaha maxaa ka tirada marka waa yahay yuqaataluuna ka qitaali murtadiin haddiiba laga tago way ridooyin kale ku dhaceen muwaalaatu اlkaafiriin tacdiilu sharci اllaahi wa istibdaaluhu biqawaaniin jaahiliya kufriya diintoy duraan axkaamtoy tacdiiliyaan gaaladay nagu caawiyaan iyagoo la gaashaan qaaday iyagoo diinka neceb iyagoo wadaadaha dura yani waxaas waa banaanka iska taallaba hawsha banaanka hawl taallo wey quutiluu waa la dagaalamaya ka qitaalihim wamaa man kaana laa yaqtacu waqad ikhtalafuu meel aan ku hor istaagi kara antaga haddi meeshooda waa caqlo weeye wa man kaana laa yaqtacu ariiq ninkaan wadada goynaynin laakina wase yeeshee yaakhud wuxuu qaataa khifaaratan daranyaqaad buu qaata khifaaru aw khafaara waa ammaan xoolo yarood waddada ku marto wey ayib khidmo khafiirku waa ninka wadooyinka ku mariya matala markay laba qabiil col yihiin ninka qabaa'ilka kale waddooyinka mariya ee nabadgeliya khafiir la yihahdaa khafaaraduna ama khifaaraduna wuxuu qaatay mushqaayadda ah ee la siiyo ayib aw dari qaadanhaya canshuur buu qaadan min abnaa'i sabiil buu ka qaataa cala ru'uusi madax taaba nin walba meeqaatin toban nin ninkiiba intaa keeno wadawaab iyo xoolaha imise faras ba labaatan faras faraskiiba toban shilin baan ka rabaa iyo wal waxa la wadee markaas hay-a ah ama hanti ah ama badeeca ah jamcu ximlin iyo wanaxwi dalik fa haadaa ninkaasi nakhaasun dad iibsado wey nakhaasku waa ninka addomaha ganacsa la yihahda annakhaas asalkiisu waa man yatajru fi e, mxuu ahay fi raqiiq makaasun canshuurqadaa wey calayhi cuquubat lmakaasiin dushiisa waxaa saaray cuquubat lmakaasiin waqad ikhtalafa alfuqahaau fuqahadu waxay isku maandhaafeen fii jawaazi qatli ninkan nakhaaska ah ama makaaska wadooyinku intuu fadhiisto cidna dili maayo xoogana dhici maayo laakiin dadka meesha maraya wuxuu ka qaadaa canshuur xoog ah iyo muxuu ahaay khifaara xoog ah buu ka qaadahaya ninkaan ma dilaynaa mise waynu waynu dayn walaysa huwa min quaaci uruq min quaaci ariq ka mid ma ah buuri faina ariiqa laa tanqaicu bihi waddadii socodkeeda iyo amnigeeda baabi'i maayo dadku culays baa fuulay oo xoolii dhaqaala fuulaya mooyeene waddadii waddo go-ayso laga saahidahayo oo laga caagahaya ma aha maca anahu min ashadd الnaasi cadaaban ywma alqiyaama asagoo ah ummadda ninka u cadaab kulul xataa qaala nabiyu fi lhaamidiya laqad taabad waxay toobad keentay towbatan towbad low taabahatuu toobadkeena saaxibu maksin nin canshuur qaada ah lagufira lahu yani nabig wuxuu yidhi nin toobad laga aqbalo canshuurqada ugu daran xataa hadduu canshuurqadada toobadda gabadhan ay toobad keentay uu toobad keeni laha rabbi waa ka aqbali lahaa canshuurqadaha laga hadlay waa ninka xoolaha dulmiga ku qaada laakiin ninka muslimiinta xoogu yar ka qaada ayagana ku caawiya diinkoodana ku difaaca dalkana ugu dhisaayay tabar kale oo ku qabtana aan haynin ninkaa masalada soo geli maayo ijmaacan ma soo gelayo ijmaacan ninka dowladda iyo ururka tabarta yar ee dhaqaala ku filan aan haynin dalka inuu difaaca looga baahan yahay eetaamtii iyo masaakiintii iyo masaajiddii iyo wadooyinkii amnigu inuu laga rabo xooluhu ku sugan aan haynin in tujaarta iyo ganacsatada muslimiinta wax ka qaada yar oon badnayn ayagana dhib aan u geysanayn dalkan lagu difaaco ilaa aan awood dhaqaale ka helayno inay bannaan tahay waa ijmac laa khilaafa fiih amaa midaani waa markaad awood heli karta dhaqaalo xoolahaad qaada waa magsi waana xaaraan midkaad dulmiga ku qaadana waa magsi iyo xaaraan laba farqi baa jira wa waxaa u bannaan lilmadluumiina kuwa lagu xadgudbay muslimiinta lasoo weeraray aladiina kuwaasu turaadu amwaalum xoolaha la doonayo qitaalu lmuxaaribiina biijmaci lmuslimiin man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid weeye nin waliba oo hor ku yimaadaiyo saa'il xoolihiisa ku socda inuu isdifaaca waajib ah yaa u banaan ujeeda ujuubka dambeeye walaa yajibu waajibi mahayo an yubdala in loo dhiibo lahum lilmuxaaribiin waalaalimiin min almaali shay waajib ma aha inaan isdifaacna waa bannaan tahay xoola inaan bixinina waajib ma aha idaa amkana qitaaluhum hadday suuro gashaen in nimanka la dagaalmo la iska difaaco qaala nebi sal ly slam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna xurmatihi xaaskiisii iyo hooyadii iyo habarintii isagoo difaacaya iyo zawjadiisii fahuwa shahiid wa hada aladii tusamiihi lfuqaha saa'il ninka noocaasa horarka ah xoolaha doonka ah ee naftaada soo weerari saa'il baa loo yaqaana horar wey wa huwa aalimu bilaa ta'wiil ninkaasna waa aalim asaa'il man huwa waa aniga kugu xadgudba ee ku dulmiya wax ta'wiila asagoon haysan iyo daliil midnaba walaa wilaayatin wilaayana aan kugu lahayn waa aalim laa tawiila lahu laa wilaayata lahu calayk ninka imaamka ama madaxweynaha marba wuxuu ku ijtihaadi karaa in xoolaada u banaysto wuxuu arkana ay u banaan yihin matalan maadaama aad tuugta ama khaain tahay amaad xuquuqda si fiican u bixin weyday ama uu maanta uusan hayn wax kaloo wax ku qabto ninka wilaayada leh qad muxuu ahay yucdar fii bacdi akhdi amwaalika ayib fa idaa kaana matluubuhu lmaal ninka ku soo weerar hadduu xoolo doonahayo jaaza dafcuhu in laska difaaca banaan bima yumkin wix suuragala layskaga difaaco fa lam yandafic ilaa bilqitaal hadduu ku hadhi waayo dagaalma wax kale uu ku hadhi waayo u ku istaagi waayo war allaha lama yaha waa iga joog waad eebinaysaa waa daarin marka koobaad waa iga joog wa waa ka xaran war istaagi waa soo socdaa waa isdifaaci haddi quutila waa lala dagaalami wain taraka alqitaala hadduu dagaalka tago iska tago wa acطaahum shaya min almaali jaaza haddaad tirado anugu hadda diyaar dagaal ima war maxaad doonaysaa toban kun keen iska ho way bannaantahay inaad isdifaacdana way kuu bannaan tahay inaad dagaalantana way kuu banaan tahay xoola ina isku faratana waajib ma aha laakiin haddaad adugu cabsato oo door bid inaad shilinka bixiso xaggana aad badbaado jaaza laka wainama ka wainamaa ida kaana matluuba lxurmatu haynoo jooga hada bilahi towfiiq sidaad iisoo fiirinaysaani alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllahi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qala alimaam raximah اllahu tacaala wainama ida kana maطlubuhu اlxurma مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب من المرأة أو السبي المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل shalay waxaa inoo dambeeyey saa'ilkii ninka horarkaa in layska difaaco buu sheekhu shalay ka soo hadlay qaybihii u dambeeyey ninkaas saa'ilka hadduu naftaada u socdana waa la iska difaacayaa way bannaan tahay hadduu maalka u socdana sidoo kale inaad marka isdifaacdana inaysan waajib ahayn buu sheekhu soo tilmaamay laakiin ay bannaan tahay goormayse waajibtaa ninkaas saa'ilka ah in layska difaaco oon marnabo aan la dayn karin wuxuu ihi sheekhu raxmat ullahi tacaala calayhi fa idaa lam yandafic ilaa bilqitaali qutil wain taraka alqitaala waacطaahum shaya min almaali jaaza baa inoo dambaysa wa inamaa idaa kaana matluubu lxurma markay ahaato wuxuu doonahayo xurmada bimacnaa dumarka maxaarimtaadii iyo dumarka muslimiinta inuu ka zinaysto midla an yatluba zinaa matalan inuu doono zino bimaxaarimi اlinsaani ruuxa muminka ee muslimka ah maxaarimtiisi inuu ka zinaysto aw amase yatluba uu doono min almar'ati haweenayda aw isabiya ama ilmaha yarka ah almamluuki addoonka ah aw hayrihi amaan ba ahayn alfujuura bihi inuu markaasi eh, ka zinaysta ama marka uu liwaado oo khaniiso hadduu doonahayo fa innahu yajibu ruuxa muslim wax waajib ku ah an yadfaca can nafsihi naftiisa inuu ka difaaco iska difaaco bimaa yumkinu wixii suuragala isku difaaco qalab iyo aallo ah walow bilqatli ba allah ka dhige yacni zino iyo khaniisnimo marnamo la ogolan mahayo daruuro kuma banaanaato boqol nin hadday yihiin waa dagaalamaysa waxaad heli karta ad ku dagaalami ama gacan ha noqoto ama bur ha noqdo ama toori ha noqoto wixii alle rabbi kuu sakhro ku dagaalan marnaba ha isdhiibin walaa yajuusu ma banaano atamkiinu isdhiibid ama ismakamino in loo ogolaado waxa uu doonaya kaa muryaanka saa'ilka ah bixaalin sinaba sinaba kuma banaano bikhilaafi almaali laakiin maalka ka duwan hadduu maal doonahayo fa innahu yajuusu tamkiinu minhu in loo suura xoolaha la iska siiyo ayaa bannaan lianna badla almaali jaa-izun maalka in la dhiibo oo laisku difaaco la bixiyo way bannaan tahay wa badlu lfujuuri zina in la dhiiboo la ogolaado ama luutiyo binnafsi aw alxurmati hayru jaa-isin in adiga kuu socda oo inuu markaasi muxuu ahaaye ku khaniisa doonaya ama xaaskaadii gabadhaadii walaasha ay maxaarimta muslimiinka ku xadgudbahayahay in loo hogaansan wax loo ogolaaday marnama bannaano wa amaa idaa kaana maqsuuduhu bal eh, alimaam ibnu qayim raxmat ullahi tacala aley sgo fi lbadaayic wuxuu yidhahdaa luutiyadu xataa ikraah kuma banaanaato zinadu gabadha muslimadda ah hadday nafteeda u yaabto ikraah wax ku bannaanado oo la qasbo ama ay matalan mid biyo haysta iyadoo naftu ka baxayso oo or naf baxaysa uu yidhahda biyahaas ku siin mahayo ilaa aan kaa zinaysto oo marka ay khaafat calaa nafsiha alhalaag liajli alcatash way bannaan tahay bay culamada ka hadleen ikraahna waa ku bannaanaataa zinadu oy gabadhu nafteeda u cabsato adiga ma ah ragga adiga haddii lagu ikraaho ma sinaysan karti ninka ragga laakiin gabadhi haddii la dirqiyo oo la qasbo ama nafbaxaal ay ka cabsato cinda alxanaabila way banneeyaan laakiin ninka ragga ah marnaba in la khaniiso ama la luutiyo lagu sameeyo ikrah xataa kuma banaanaato laanna ceebta ka timaada muxuu ahaaye fujuurkaas iyo luutiyadaas waxaan weligaa kaa hadhaynin cudur baana meesha ka dhasha daawana ma laha saa darteed inaad dhimataa dhaantay yidhahdaan wa ama idaa kaana maqsuuduhu qatla alinsaan hadduu ujeedada uu leeyay ninkaas saa'ilka uu yahay inuu wax dilo jaaza lahu ninka lasoo weeraray waxaa u bannaan addafcu can nafsihi naftiisa inuu wax ka difaaco dagaalamo wahal yajibu calayhi dafc inuu isdifaacmo waajiba calaa qowlayni lilculamaa'i fii madhabi axmeda wagayrihi laba qowl baa ku jira culama waxay dhaheen waa waajib ruuxu inuu isdifaaco oo uusan marna naftiida dhiibin maxaa jira ninkan in lagu xadgudbo oo xaqdarra lagu dilaayo waa dulmi waana xadgudub waana shay xaaraana shay xaaraana inaad hoggaansataan lama ogolo ruuxa muslimka in xaqdarra lagu dilo ma bannaano waa shay muxarama waa kabiira min alkabaa'ir waxa noocaasa adoo ka dagaalami kara isdifaaci kara inaad ogolaata muxarama mana bannaano halkaasay culamada mareen wa huwa raajix inaad isdifaacdo naftada ninka kusoo xadgudbaya waa waajib sharci oo diini ah qole waxay dhahen way bannaan tahay waajib ma aha ayb wahaada waxayna daliishadeen qisas dhowr aho nabiyullaahi aadam labiisi wiil qaabiil iyo haabiil marka uu qaabiil doonay walaalkii inuu dilo waa kii u hoggaansamay ee yidhi haddaad doonayso la in basata ilaya yaddaka litaqtulanii maa ana bibaasidin yadiya ilayka liaqtulak inii akhaafu allaha rabb alcaalamiin inii uriidu an tabuu'a biismi wa ismik fatakuuna min asxaabi innaari wadalika jazaau alظaalimiin halkaasay waadala mareen waxaa lagaga jawaaba waa sharcu man qablana sharcigooduna waa naasikh lihaada shar sharcigu wuxuu amra ummadda in la isdifaaco oo la dagaalamo nabi allow a xadiidkii burayda ibnu xusayb alaslami fi sunan nabi allow hadduu nin ii yimaado horar ah oo xoolahayga doonaya naftayda maxaan sameeyaa nabi wuxuu ihi dakirhu billaahi halaatan saddex goor ilaahay ku ehbi allah alla ma yahay iska dhaari hadduu istaag waayo nabi allow maxaan sameeyaa istacin bisultaan calayh istacin calayhi bisultaan ninka madaxweynaha dowladda islaamka u qayliyo walaga qabta dheh nabi allow fa ina acaniya sultaan ka waran haddii madaxweyne iyo maamul iyo dowladba aysan jirin oo qaranjab la jooga maxaa tala ah nabi wuxuu ihi istacin biman xawlaka min almuslimiin muslimiinta kuu dhow kaalmayso waryaa islaama war ninkan iga qabta daalimka ku dheh nabigo haddii aan muslimiin meeshaa joogan keligay aan ahay maxaa tala ah nabigu wuxuu uhi qaatil duuna maalika wa nafsika xataa taqtulahu aw yaqtulaka shahiidan amar wey nabigu istifaaca buui mar dagaalan ilaa ama uu ku dilo ama addisho hadday bannaan tahay in laysdhiiba nabigu ninkaas ma xiraajiyeen imise taaku nabigu soo maray ilaahay ku dhaari dawladda u kaalmayso haddii la waayo muslimiinta ugu qayli muslimiin haddii la waayo marka u dambaysa ciddiyaha ku dagaalan ilaa uu ku dilo ama aadisho nusuus barabadan oo macnaha ku timid oo caad caan u ah ayaa jirta tayib marka ra'yigaasa raajixa culamo qabtana waa jira wa hada idaa kana linnaasi sultaan markaan leenahay saa'il waa la iska difaaci ama waa lala dagaalami waa marka maamul iyo dowlada ay jirto ayb wa ama idaa kana waalciyaadu billaah ilaahay baa laga magangalaaya hadday marka fitnatun ay jirto fitna dhacday sultaan iyo dowlada nidaam ma jiro fitna maxay tahay mila an yakhtalifa sultaanaani lilmuslimiin matalan inay iskhilaafaan laba eh, madaxweyne wayaqtatilana kuna dagaalamaan cala almulki boqortooy isku hayaan iyo kursi cindahaa waa fitno ma boqorkanaa gar le mise kanaa gar le ma kanaa gar daran mise mid kanaa daalima mise kanaa madluuma laba kala yaqaan fahal yajuusu lilinsaani idaa dakala alayhi ida idaa dakhala axaduhumaa balad alaakhar ruuxa muslimka ma u bannaan tahay ayagii baa dagaalamay way isriixeen magaaladii kii hore u haystay baa intay laga qabsaday mid kala qabsaday shacabka sii deganaa maxaa u tala ah idaa dakhala axaduhumaa balada alaakhari wajara sayfu seefna ay socoto dadka u laayo taageerayaashii iyo shacabkii madaxweynihii horuu laynhayaa ma u banaantay marka ruuxa muslimka gurigiisa lagu soo galay ama loogu yid meesha an yadfaca can nafsihi fi lfitnati aw mase yastaslim wuu miyuu isdhiibinse wuu dagaalami walaa yuqaatil fiihima ayib yani fiiha baa ka fiican walaa yuqaatil fiiha yani fi lfitna inuusan dagaalamin saasa idin qoran baniga fiihimaba ii qoran calaa qowlayni liahli اlcilmi fii madhabi axmedi waayri laba qowl baa ku jirta saddex qowl baa ku jirta laba qowl waa laba qowl caanka ah wey qowl ay cimraan bin xusein iyo ibn cumar qabaan baa jira waxay leeyihin fitnada markay taagan tahay dagaalami maysid kana qayb qaadan maysid gurigaadaad ku urursan laakiin gurigaada ruuxi kugu soo gala madaxaad qaadaysa aduu ha ka qayb qaadanin ha dhex istaagin ha tegin fidnada laakiin gurigaada dhufayska gal ninka caruurtaada iyo gurigaada kugu yimaada cidyaha ku dagaalan gobi waa isdifaacdaaye ayib madhabkaas jamaaca min asaxaaba ku tagtay ka bni cumara cimraan xuseen iyo keyrkoodba madhabka ale waaa waxaa weeye gurigaada iyo meel kale midnaba ku dagaalami maysid foorarso haddaad ka cabsato shucaaca sayf iyo biridadeeda indhaha marada saaro foorarso ilaa uu ku dilo halkaasi wada dalla mareen nimanna waxay dhahdaan waa dagaalami waadna isdifaaci hadduu wax kuu cadaado ayb hadduu wax kuu caddaado waad isdifaacaysaa waxaa laga yaabaa labada qol sheekhu marka inuu ujeedo cindaan waxba caddaanin markay fidnaduna noqoto fidna dahmaa camyaa ummadda ina tirtay oon la garanaynin man almuxiq min almubtil laba qowl baa ku jiraysa qowlka a guurigaada wixii kugu yimaada iska celi iyo laba goorba isdhiib farha qaadin labada qowl sax bay noqon karta haddii laakiin fidno dhan kor looga jeedo saddex qowl baa ku jirta saddex qowl ayaa ku jira alfitna marka sheekhu waa tilmaamay fitna waa inaga soo tilmaamay luqa ahaan waa alibtila walikhtiyaar walikhtibaar waa in ruuxa la imtixaano ama la tijaabiyo ama mxuu ahay laga qaado mxuu ahay eh, carbin lagu sameeyo iyo layli ayaa asalkiisa la yidhahdaa haddana fitna mustalax guud iyo mustalax khaasay leedahay mustalaxa guud waxaa weeye qitaal kasta iyo dagaalka sidoo muslimiin dhex maraayo kor marka laga fiiriyo fitna la iska yidhaahdaa waxaana saa loo leeyahay awoodda ayagoo isku bixinayaan iyo dhibay isu geysanayaan waxaa ka habboonaa wey intay iswada raacaan kulligood inay gaala iska dhiciyaan waa laisku kaa imtixaanhaya wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun wa kaana rabuka basiira waa halkaa baa lagugu imtixaani aabbaha baa lagugu jikraayi eh, mxuu ahaay adeerka baa lagaa horkeeni duqi baa lagu qabadsiini waa fitno bimacnaa ayagii baa laisku imtixaanay ayib marka waxa weeyaan kor marka laga eego kullu qitaalin daara bayna almuslimiin sawaban kana xaqan aw baatilan mustalaxa guud waxaa laska yidhahda fitna laska yidhahda alfitan baa laska yidhahdaa wixii dagaal ee gaalihii muslimiin dhex marana malaaxin baa la yihahdaa waa iska mustalax guud hoos marka loo soo dego fitnadu wixii markaa baatil ay noqonaysa goormo weeye waa markaan ogaano labada kooxood labadu inay daalimataan yihiin laa ta'wiila lahuma waa daalimataan inamaa yantaixaani wayataqaatalaani calaa mulkin wa ri'aasatin wa dulmin ayib mid ta'wiil saa'iqa lana ma jiro cindaha alfitna waynu ogaanay taa waa cilm marna waxaynu ogaanay waxaan ogaan weynay yaayaase gar leh ma kanaa daalima mise kanaa daalima ma kanaa gardaran mise kanaa laga gardaran yahay waynu kala saari ashkala calayna alamr way naga ishkaal gashay hawsha waa murugtay waa calowday xaajadu nin garle lama yaqaan nin walbaba waa dagaalamahaya anaa saxan buu leeyahay cindaha binisbati ilayka waa fitno ninka waxu kala cadaan waayeen dagaalka agtisa wuxuu ka noqday fitnu ka noqday ninkay u kala caddaatayna waxaa waajibkua ah inuu taageero ninka xaqa ku taagan hallaa kuntum maca saaxib alxaq wakunuu kunuu maca asaadiqiin ahlulxaqa waa in la taageera qasab wey ayib ninka xaqa ku taagan ee kuu caddaatay inaad taageerata laabudda min laabudda min unsur akhaaka daaliman aw madluuma watacaawanuu cala albiri wataqwa baabu tacaawun wey waa markuu shayga ku caddaado labadaa xaalay marka dagaalku fidno noqdaa markaynu ogaano labadan kooxoodee hardamiba inay laba daalim yihiin oo mid garla uusan jirin waajibka muslimiinta kaga aadan waxaa weeye in labadaba la qabto oo la kala qaboojiyo haddii la kari waayo labadu in la jabiyo wey waa haddayna tabar hayno haddaanan tabar haynin guryaheennan ku aruursanayna ayib hadihi alfitna faraqa labaad waxaa weeye iyo fiida labaad marka ashkala calayna alamr ashkala calayna alamr mid saxan ma taqaanin nin walba gar buu leeyahay cindaha takuunu binisbati ilayka fitna labadaa xaalou dagaalku fitno noqdaa markay labaduba taawiil saaqa ku dagaalamayaan ama midkood mid uu saxan yahay midna khaldan yahay fitna lama yidhahdaa mustalaxa fiqiga sharciga ah soomaaliya waxbay warwareejisaa wadaadun waxbay calwiyaane yaan lagu wareerinin alimaam ibnu qutayba axaadiidi man qutila duuna maali fahwa shahiid yaa la weydiiyey iyo axaadiista odhanaysa cinda alfitani guryaha la galo markaasu wuxuu leeyahay kitaabkiisa mukhtalifu alxadiid safxada saddex boqolaad fa inaka laa tadri min almuxiq man ilmuxiqu min alfariiqayni min almubili wajcal e, damaka duuna diinika wa fii mili hada alwaqt qaala sal alla alay slam alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar ayb xadiidka abi bakr ay wixii la halmaala xilligaasay khuseeyaan marka aad kala garan weydo ma hebel baa garle mise cali baa garle aad garan weydo cindaha marka walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun way waxaad ogeyn baad ku dhaqaaqaysaa waxaadan cilmi ulaha ku dhaqaaqin laakiin markaad garato labadan wadaadee hardamaya ninka inuu gar leeyahay alwaajib calayka waa inaad ninka garla taageertay madluumka ah daalimkan aad qabato wey laakiin dagaal kastoo dhaca la daawado fidno wey sheeko berley baa la yihahdaa taas sheeko raqiisaa la yihahdaa wadaad miskiinoo xorow ah nin feedho weynoo murqo weyno iska dila haddaad aragto oo muxuu ku dilaa war xoolo keen keen xoolo ma dhacaysa haa kana waa muslim feedhaha weyn kan la dilayna muxuu ahay waa muslim ma fidnaad ka dhigaysa markay kuu caddaata ninkan inuu daalim yahay laabudda inaad qabato ninka odhanayaaye markaan ogaanay hebel iyo hebel hebel inu gar kana laga gardaran yahay kana uu daalim yahay waynu daawanaynaa waa mukhaalif linasi kitaab illah wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu hal la daawa ilaahay ma odhanin maca ana suurata alxujuraat waa min aakhiri ma nazla min alqur'an waa suura muxkama hadday laba koox aطaa'ifa taqacu fi luga alcarabiya cala alwaaxidi wاlاثnayn wاljamaca wالطawaa'if wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma kala gaadha fain bagad ixdaahuma hiya ظaalima cala اlأkhraa maxaa daba yaala daawada miyaad haysaan abadan sheekh diinka in lagu ciyaaro ma aha xilliga ay hawshu kuu caddaan weydo hiya alfitna xilligaad ogaato labadu inay daalimiin yihiin hiya alfitna adna wax ka qaban weydo dulmi ka qayb qaadan maysid waxaadan ogeyn oon kuu caddayna geli maysid xaalataan wey mas'alataan meel ku guntan aaraf almuxiq uu kuu cadaaday fitnan taagnaan hayaa abadan ayagu soo ma aha markaad ad u aragta inay daalimataan yihiin waxaa laga yaabaa in midkood taawiil saaqa u leya ilahay baa la xisaabtami adug laakiin ka qayb qaadan maysa waad kala qaban awood leedahay hadday midood hadday hawshu kaa ishkaal gashana binisbati ilayka fidna wey dagaalka ka qayb qaadan maysa waxaan kala joojin ahayn iyo kala qabasho laakiin ayagu waxaa laga yaabaa cinda allah in midkood uu leeyahay taawiil saaiqah ama midkood uu run sheegahayo nabi maxamed wuxuu yihi markay kana lecaan ku dhuftay kana ku dhuftay ilahay wuxuu ogyahay midkii inuu been sheegahayo fa hal minkumaa min taa'ib mid toobadkeeni maleedihi midkiin baa been sheegiy qadiyad mucayan aad ku haysaan inuu labadaba aad taxadin suuragal maaha labada xaalo weeye dadka in la wareeriyo oo sidii muxuu aha rtisin shiidaha muxuu aha la majeero ma wanaagsano asheekh hadalkan hadal ka fiican oo ka faahfaahsanaa shekh wuxuu ku leeyay kitabkiisa jaamic almasaa'il waalrasaa'il mujaladka afraad laba boqol soddon iyo kow wa min qowli waxaa ka mid ah wa hada ida lam yakun fitna fa ida kaanat fitnat bayna almuslimiin mila an yaqtatila rajulaan aw طaa'ifatani calى mulkin aw ri'aasa aw calى ahwaءin baynahum kaahwaaءi اlqaba'ili wa ahwaaءi ahli اlmadaa'ini aladiina yatacasabu kulu طaa'ifatin liahli madinatihim wa ahwaaءi ahli اlmadaahibi wالطaraa'iqi kalfuqahaaءi aladiina yatacasabu kulu qowmi lxizbihim wayaqtatiluun kama kana yajri fi bilaadi اlacaajimi wanaxwi dalika fahada qitaalu fitnatin yunha canhu haؤulaaءi wa haؤulaa soo ma aragti dadka noocaasa markay hardamahayaan oo kulli ahlul ahwaa oo dalamo ah oon xaqu kuu caddayn oo wixii kaa ishkaal galo baa laga hadlaya sidaa darteed dagaalka dhex maray saxaabada jumhuuru saxaaba siduu xaafid xajar caddeeyey wa qablahu sheekhiisa abu zurcat alciraaqi wa qablahuma alimaam qaadi ciyaad wa mxuu ahaay iyo ninkii la odhan jiray ibn batal almaliki iyo nawowi raxmat ullahi tacaala calayhim kulli waxay caddeeyeen jumhuuru saxaaba inay dagaalka ka qayb qaateen oy raaceen dhankii hee cali reer shaamna niman baa la socday alimaam ibnu taymiya waxaa laga soo goriyaa dad yar oo saxaaba ka qayb qaatay wa yacni bidalika ahla badrin ardaygiisii baa fasiray ibnu muflix fii kitaabi alfuruuc haddaad aragtay buu uhi sheekhaygoo kule dad yar baa ka qayb galay wuxuu u jeedaa ahlu badrin ahlu badrin xilligaa wix noolaha iska yaraaba xilligaa dagaalku dhacayo sanadkii dayib soddon iyo shanaad dagaalka dhacayaabaa iska yaraaba xilli yar buu ahaa dadkii nool baan ujeedaa ahlu badrin saxaabada ay u muuqatay in cali laga gardaran yahay reer shaamna ay gardaran yihiin cali bay taageereen saxaabadu ay u muuqatay inuu cali khaldan yahay reer shaamna ay mucaawiya ay taageereen ragay u caddaan weydayna way ka fadhiisteen hada huwa alfiqi sheekh laakiin wax kasta fidna iska tira adugu wareerto lama baahno maxamed maslame iyo usaamata bnu zayd iyo ibnu cumar iyo cimraan iyo sacmi qaas saxaaba tobaneeye ah yaa la soo guuriyay ilaa afar iyo toban baa la gaadhsiiy ayuu ka fadhiistay tayib intii kale labada kooxood bay kala raaceen hawshu waa sidaas alimaam eh, ibnu baas raxmat ullahi tacala fi kitaabihi alfatawa uu ku cadleeya dagaalku wuxuu fidno noqon karaa idaa ashkala calayka almr aw kaanat aaaifataani daalimataan labada aaifa ay noqdaan daalimatayn ay noqdaan oo markaasi aad waxba ka qaban karin hada huwa huwa sawaab marka alfarq bayna aljihaad wa bayna alfitna hada hu marka uu ay daa'ifo daalimo tahay kooxdaa daalimada inaanu qabanno oon bursa in wada saarno muxuu noqonayaa jihaad weeye iyo qitaal sharci ah markay labadu daalimatan yihiin waxbana aynan ka qaban karin in mid la taageero muxuu noqonayaa fitno hadday hawshu kaa ishkaal gashoy kuwa cadaan weydo iska dhexbood kollay intaan uun reebel taageeri lahaa tolkaan iska raaco maxaad ka leedihiin fitna labadaa xaala warku ku caddaada ah ayaguna hadday taawiil saa'iq lahaayeenna ilaahay baa aakhira xusaaminaya haddaysan layn hade waa laba daalim waa mucaraduna muxuu ahay lilmashii'a ayib binisbati ilayk a ha waad saari kartaa waxdhee mal eh, iyo nufaac ibnu iyo ibnu cumar iyo wax iyagoo aaminsanayn bay dagaalkii dhex marahayay reer shaam iyo ree xijaaz eh, iyo kii reer banu dhex marahayay iyo cabdullahi bn zubayr ku ilaaqi jireen ruuxa muslimkana ijtihaadkiisa iyo aqoontiisa lagu addoonsaday laakiin waxaa fiican inaad ka gaabsato maadama wax un kuu way fiicanta marxaba waa inaad raacisaa tiraado kooxdii muxuu ahaayey ku dagaalantay kismaayo al-shabaab wixii ka dhintana waa ahlu naar wixii reer haskamoya ka dhintaan xisbu islam waa ahlu naar cadayso wey oon wareegeysanin war mar haddaad saa uxukunto ummadda waa caddee kadib marka adiga idinkii harti iyo absame iyo mareexa markaa xisaabtama iyo iyo soomaalida kale la socotayba mm, markaa xisaabtama marxaba sheekh mm-hmm. caamo lagama hadlaynin culamaan ka hadlayna min culamaynu ka hadlayna caamaha daawal taale caamo culmaday ku xisaabsan tahay culumay daba taagan tahay ayib <clears throat> marka wakaasa bal meelahaasa loogu laabto fa idaa dafara sulطaanu bilmuxaaribiin dib buu sheekhu soo noqday qolyaha muxaaribiinta haddii uu gacan ku dhigo alxaraamiyati mooryaanta ahaa waqad akhaduu lamwaala amwaasha iyagoo qaatay fa calayhi waxaa imaamka saaran iyo ninka mas-uulka ah an yastakhrija minhum lamwaala xoolaha inuu soo saaro alimaam qaadi abu yacla alfaraa sheikhu lxanaabila ayaa la weydiiyey nimanka muxaaribiinta iyo qutaacu turaq iyo mooryaanta haddaysan dowlad jirin iyo imaam iyo sultaan maxaa lagu samayn xuru xukumku wuxuu ku xigan yahay albaqi wadulm idaa wujida dulmu waalbaqi wajaba alqitaal ama imaam ha joogo ama ha maqnaado asagay u taalla daalim ma yahay ninkan ha mooryan ma yahay qaatuc dariiq ma yahay ilaahay la dagaalama buuri ma dhihi imaam meel lagu shardiyay ma jiraan idan falaa yushtaratu imaamun walaa sulaan haddii dowlad la waayo shacabka dowlad ka ah dowlad haddii la waayo wadaadaha dowlad ah ururka awoodda le dagaalamimaa dowlad ah abadan loo fadhin maayo lam yaqulhu axadu min almuslimiin haddii dowlad la waayo nidaam iyo suldaan halgan baa dhici jihaad baa dhici qitaaluulmuxarimin baa dhici buqaadaa la dayni waa sheeke bereley iyo fiqu lmunhasimiin waalmurji'a laa jazaahum allahu khayran fa calayhi waxaad ushisaan an yastakhrija minhum alamaala xoolaha inuu ka soo saaro allatii amwaashaasoo linnaasi dadka u ahaaday wayaruddaha uu ku celiyo calayhim cala asxaabi alamwaal walmuslimiin maca iqaamati alxaddi calaa abdaanihim laba mid weeye xoolahan waa xaqu nnaas dulmi bay ku qaateen waa laga soo celin xoolaha marka laga celiyo laga qabto ayagana xaggaa la geyn leexadaa la saari waa la salbin isdhaaf baa loo geyn dagaalkaa laga ridi xukumkii ilahay baa la saarahaya wa kadalika asaariq saariqaa la ah saariqa haddii lasoo qabto masruuqii iyo hantidii laga la xaday waa la soo celin nin baa la siin masruuqu minhu baa lagu celin asagana gacanta lala tegey tan waa xadullah kana waa xaqu nnaas fain imtanacuu hadday ka reebtoonaadaan min ixdaari lmaali maalka inay keenaan bay diideen bacda hubuutiha calayhim intuu ku sugnaaday ee lagu ogaaday ee ku caddaatay caaqabahum bilxabsi waadarbi wuxuu ku ciqaabayaa inuu xidho xaggana u garaaco xataa yumakkanuu ilaa laga suura gashado min akhdihi xoolaha in laga qaado biixdaarihi ay keenaan aw mase tawkiilihi aw tawkiili man yaxduru ayib man yuxdiruh iyo ama u wakaasho ruux keena waa la garaaci oo aan la xidhi ilaa xoolihii keeno ama uu yidhahdo war hebel u dhintay meesh godka hebel intaad soo faagto ka soo bixi xoolihii ama uu ruux diro ama asagii uuna geeyo una hor qaado labadaa mid un wey ushaa ku socon iyo garaaca iyo shaabuugga aw ilihbaari canhu bimakaanihi ama inuu sheega meesha xooluhu yaalleen kamaa yucaaqabu sida loo ciqaabe loo ganaaxo kullu mumtanicin can xaqin wajaba caleyhi ada qaacida fiican wey nin waliba oo xaq saaraa diidoo laga soo saari waayo madheer baa lagaga soo saari iyo shaabugu iyo karbaash ruuxan cirdi muslim wey cirdiis kuma banaano dulmigaa baneeyey ayb layu lwaajidi dulmun yuxilu cirdahu wa na wuxuu ninka haniga ah ee hantidii lagu lahaa iyo deyntii mermeeriya mermeerintaasi waa dulmi dulmiga aad gasho wuxuu banaynayaa cirdigaada in wax laga sheego inaad daalimtood khaaintaa lagu sheego wuxuu kaloo banayn in lagu ciqaabo bilxabsi wadarb ayb dayn lagugu lahaa ninkii meermeeriyey yaaba la garaacayo tuugnimo nin wax ku dhacay oo xoog sheegtay oo saariqa ama muxaariba haddana xoolihii qarinayay dhangad baa lagaga soo saari dhiig baa laga keenhayaa ilaa wixii caddeeyo ayib kolba step step bay ku socon marka haddaad keeni weydo koronta marka dambe kugu qabanayna ilaa ad xaqa caddayso lagu dayn maayo kamaa yucaaqabu kullu mumtanicin can xaqin wajaba calayh islaantii baad biilan weyday waadna awooddaa inaad biilato waa ku xidhaynaa biil baan ku leenaha waa kula hadlaynaa waa diida waa lagu waaninhayaa waa lagu dhaqaajin waaye jeelkaa lagu geyn biyaa lugah lagu geli calacaha laga garaacaya adoo qoyan oo radsan baa mareer dirqaba lagu garaacaya ilaad xaqu lagaa soo saaro abadan sheekh anagu marna naxariis baan nahay oo xariir baan idiin gugulaynaa marna dab jaxiin baan noqonaynaa ninka wanaag uu ka muuqdo naxariis iyo nicmo iyo deganaan iyo dabacsanaan buu naga heli markaanu muslimiin nahay wy ninka laakiin makrofio la gari waayo naar buu naga cabahayaa ruumad iyo raran baan u gugulaynaa labada waa la yaqaanaa ina rabbaka la shadiid lciqaab ayib ina rabbaka lagafuur raxim wa inahu la shadiid lciqaab wey marka laabudda min tarhiibin wa tarkiib labadaa in la helo qasab wey wacdi iyo waciid baa isgarab socda khawf iyo raja isgarab socda tarkiib iyo tarhiib baa isdaba yaalla jahaname iyo janatulmawa isgarab yaalla labadaa baabku saamay ku socon seef islaan ninkii ka cabsan waaya u hogaansami waaya mid gaal baa qaali waa intaan warku ayb fa allaha subxaanahu wa qad abaaxa wuxuu u baneeyey lirajuli ruuxa muslimkaa fii kitaabihi kitaabka qur-aanka ah ilahay wuxuu ku baneeyey an yadriba arajulu imra'ata xaaskiisa inuu jafo garaaco oo edbiyo idaa nashasad markay sanka taagto isla weynaato markay amar diido nushuusku waa maxay waa cadamu taacati azawj wa cadamu tamkiini lah weeyaan famtanacat min alxaqi alwaajibi calayha xaqii saaraabay diiday xataa tuwafiya ilaahay oofisa xaqa ogolaato waa in la garaaco fa haaulaai kuwan tuugtay muxaaribiintays qudaacu duruqa ah ayaa gabadha wanaagsanee xijaaban oo xoogow ninkeedii xumaysay ka mudan in la jilciyo awla wa axraa buu sheekh ku yidhi runtii banankay taalla hawsha ayadaa carruurtii baa le salaadaha lagu garaaco yararkaa ean mukalafiintan ahayn si ay ugu tababartaan oo loogu layliyo oo loogu carbiyo xaq hadhow waajib noqon doona toban markay gaaraan salaada dukada madaxay taagaan dhanged baa la raacinaya wadribhum calayha liashrin ah, liashri snin in lagu garaaco idan haddii ilmo aan mukalaf ahayn oon doonayna in la tarbiyayo la carbiyo la dhangadaynhayo inuu salaada tukado soo dhow oo la qabsado xaq ku waajibay ninka inkiraama meermeeriya dhangad baa taqaana hadduu nabad ku keeni waayo asagoo cawaadi buu keenhaya ayib wa hadihi almuطaalabatu wlcuquubatu xaqu lirabi اlmaal muطaalabada ninka xoolaha in laga raadiya ah iyo in la ciqaabo ah waa xaq uu leeyahy rabulmaalka ayib fain araada hadduu doo ninka rabulmaalka ahaa hibatahum inuu qolyaha mooryaantay tuugta xoolihii u daayo almaala aw ilmusaalaxata caleyh ama uu ku heshiiyo u dhaha baan ka gelahayaa war xoolaha imsa iga qaban iga dhaceen malyan bay kala dhaceen shan boqol anaa riday shan ha aw ilcafwi can cuquubatihim calaa dalik ama inuu cafiyo waxba xoolahiyaan loo garaacin ilaa hadda waxaan ku haysana xoolahi soo saara wey intaana gacanta goyn enan leexada saarin baan hor garaacayna oon jafaynaa waxaan rabnaa inaan ka saarno xoolihii xoolihii nin waxaan u garaacaynaa ninkii xoolaha laga dhacay ama laga xaday haddii dha xoolihii waan cafiyey ama qayb baan ka tuuray ama sulxi baan ka gelaynaa waxaan leynaha waa dhammaatay falamru waadixun falaa nuqnuqa fiih laakiin annagaa leexada saarayn intaanan dilanin xoolahaada ka qaado leanno qaaticu tariiq buu ahaa ayib mooryaan buu ahaa tuug buu ahaa xaddu qadci sariqa waa xaq lilaahi rabbi alcalamin laa yasqutu bixaalin xaddu lxiraaba waa xaq lilahi rabbi alcaalamiin xoolaha iyo hantidana waa xaqu nnaas idinku kiini haddaad cafiseen kaalla ayaa cafin kara wey maca salaama kee lay utagay geedka u tagahayaan sheekhu tibuu kuu kala saarahaya ayb fain araada hibathm اlmaal aw اlmusaalaxaةa calيه aw cafwa can cuquubatihim calى dalika اlmaal falahu dalika ninkuu taa waa leeyahay saaxibulmaalka bikhilaafi iqaamati اlxadi calayhim kasa duwan xadka in laga oofiyo qolyaha tugta ee muxaaribiinta xadka la oofintiisu dhici mahayo boqor baan cafiyi karin madaxweynea cafiyi karin sanad guurida labaatanaad ba la gaaray boqor hebel wuxuu cafiyey intaasoo maxaabiis ah sheeke berley wey ayb waa sheeke berley iyo hal bacaad lagu lisay wey waa waa xoog doofaar lagu eriyey wey ayib waxba kama jiro asagoo weliba uu yahay jariima kubra tashabuhan bikhaaliqi samaawaati walard ilahay baa cafis iska leh in adoo boqoroo miskiin oo sakaraad tirada waan cafiyey hebel dadka haddaad horaanba dulmi ku haysta cafi kaagama baahno dadka hadday dulmi iyo gadarra ku xidhnaayeen adugu dulmiga ka toobadkeen munaasabadan kaga toobadkeen dadkana horaanba waa fasaxeen xaqdana ku haysta day xaq u xidhnaayeenna labaatan iyo kow oktoobar iyo ciidciidu dunya iyo maalinkii jacaylka iyo wax lagu cafiyi karaa maaha maalinka jacaylka gorm maanta shalay wey maantuu ahaa maalinka jacaylku waa maalinka zinada wey waa maalinka dhilaysiga iyo zinada waa maalinka jacaylka hawshaa la socda waa laguu qarinhayaa fuodlaydii kuriga isdaba socday maantoo kale waa kala zinaystaan haweenka xunxun maantoo kale gogol dhaaf bay sameeyaan kii nijaaskeed meelaha wareegi jiray tuu kari waayo hadda ka hor uu kari waayo maanta way ogolaanaysaa inuu ka zinaysto maalinka jacaylka waa maalinkii zinada warka sidiisa in loo sheegaa fiican ummaddaan loo qarin ayib fainahu laa sabiila ila alcafwi canhu bixaalin xad ilaahay cid cafin karta ma jiro fainahu laa sabiil ay laa ariiqa wadan ma jirta weeye ila alcafwi canhu can ilxadi bixaalin sanaba walaysa lilimaami imaamka ooma banaano weliba iyo ninka mas-uulka an yulzima raba almaal inuu ku qasba ninka xoolaha iskale bitarki shayin min xaqihi abadan mooryaanta ma soo qabata xadna waa xadka ilaha adaa oofinaya xoolahana iskale shilin cafi inuu dhah ma ah kuma qasbi karo waa iska cafi waa odhan karaa waa baryi karaa waa la talin karaa laakiin dowladdu waxay amri karta ma ah ummadda xuquuqda ay ka maqan tahay kuma qasbi karta inay cafiyaan xaqu waa inay siiso banaanka kasoo dhigta imanka ka keenta wain kaanat alamwaalu qad talifat xooluhu hadday baabeen een xoolihii nimanku ay dhaceen mooriyaanta ahaa iyo burcadku eh, mxuu ahay dhabajiifkii bil akli bay ku dhammaatay wa hayrihi oo mulka isticmaal kale ah cindahum cinda almuxaaribiin aw cinda asaariqi kii u xaday matalan faqiila famadaahib ma ku jirto hunaaka madaahib lilculamaa qiila waxaa la yadmanuunaha way dandhabahayaan liarbaabiha kama alghaasibuuna siday tuugtuba u dandhabaan yani eh, eh, qolyaha waxboolista ah, ee wax dhaca alhaasibuun jamcu haasib w qolyaha waxboolyada wey ninka haasibka ah maqsuubkii waa dandhabahaya intuu doon ha gaadho ninka saariqa sidoo kale ninka muxaaribka sidoo kale wahuwa huwa qowlu shaaficiya wa axmeda radia allahu tacaala canhuma wa huwa araaji min xasdaliil saariq iyo khaasib iyo muntahib iyo mukhtalis iyo muxaarib kulli waxay qaadeen waa laga rabaa ama kaashaan bay u bixeen haddii caynti la helo ama way dandhabi ma jirto hawsha iyada ah wa tabqaa xoolihii baa baaqi ahaan iyo hantidii maca alicsaari faqiirnimo maceed xataa hadduu saboolo oo u faqiira kan saariqa ah ama muxaarik waxba uusan haynin waa ka rabnaa fii dimmatin tunkooday ku qoran tahay ilaa maysaratin intay xilliga wax ka helaayaan ilaa maysara waa xilliga tanaadka ay gacantu hadda waa gacan maran yihiin maalinkai waxelaan baa laga qaaday way ku qoran tahay diiwaanka loo gelin iyo malafka wa qiila waxaa la yidhi laa yujmacu bayna alqaطci waalgurmi madhabka hore ee shaafici iyo axmed baa sawaab ah xooluhu marnaba dhici maayaan faqiir waxa haysto ku qor soo shaqee sida dameerka usoo xamaal maalin kasta boqol shilin ama toban kun baad keenaysaa stationka kadibna waxaa lagu wareejin dadkii hantida lahaa waa lagaa raba waa soo shaqey <clears throat> waqiila waxaa la mehe laa yujmacu bayna alqaطci waalgurmi gacangoyn iyo laisku dari maayo dandhow alqaطcu xadki ah iyo waalgurmi dandhow laisku dari maayo wahuwa qowl abi xaniifata daciif wey qadcigu waa xad ullah qurmi waa xuquuq naas xaqu naas muxuu ku dhacay marka waa yahay xadka ilahay dhici maayo ijmaacan xaqu naasna laa yasqut ilaa bidaliil daliilkaana la yidhi lama jamcinaya caqli ma socon mayso moogta maxaa loo jamcinayn ma isdiidahayaan ma laba xaqoo tanaaqud ka dhexeeya maya kana waa xaqu naas oo gacangoyna iyo isdhaafgoyna kana waxa weeyaan waa maal iyo hanti lagugu leehay wa qiila waxaa la yidhi yadmanuunaha waa dandhabahayaan macal yasaari hodan maci faqad markay gacanta wax ku hayaan oy xoole heli karaan baa laga dandhabi xadkan laga oofin dunaal icsaare markay sababaan ay faqiraan ay kacaan ma aha maya maya bu baa sidaa wahuwa qawlu maalik maal wuxuu ihi xaalataan wey mooryaantay qutaacu tulqaad gacanta wax ku hayaanna xoolihina waa laga dandhabi xadkina waa laga oofin hadday fuqara yihiinna xadkun baa laga oofin xoolihii waa dhacahayaan walaa daliila calayh qawlu maalikin wa abi xaniifata wa daciifaan ayib waxaa sawaaba qawlu axmeda washaafici iyo keyrkood waana ra'yu ljumhuur walaa yaxilu lisulطaani dowladdu ama banaanayo ninka mas-uulka ah an ya'khuda inuu ka qaato min arbaabi alamwaal dadka xoolaha iska le hantida loo soo dhiciyey ee mooryaantu ay dhacday juclan mushqaayad iyo ujro iyo kharash qole waxaa jira ma ogtahay tahay dhihi xaqi waan soo dhicin dayib laakiin soo soco maxaad noo ogashahay maxaan ku dagaalgallaa kadib hadhow hawl uday noqoto abadan sheekh waajib ku saaran wey waa waajib diina ku saaran ummadda inaad u khidmayso dulmiga aad ka qabato kan daalimka aad la dagaalanto ayib hadhow ayago ada wax gartaan ayaga u taallaa gobonimo wey calaa talabi almuxaaribiina muxaaribiinta raadintooda inaad xoola ku qaadato kaga qaadato dadka hantilayaasha ah ma banaano dowladda kaga qaadan kartaa dowladdeed waabateed zakawaadkaadi iyo dowladda kharashkeedi waa qasab oo ciidanka waala waa la hubaynaya iyo wa iqaamat alxuduudi xuduudda in la ogo wa irtijaaci amwaali innaasi minhum iyo xoolihii dadka in dadka laga soo celiyo walaa calaa alab saariqiin tuugada dabagalkooda wax qarash kuma qaadan kartid oo kagama qaadan kartid dadka wax laga xaday shuqul kenyaati looma baaniyo booliska kenya ad u shaqayso ayib nin baa dhacay xoogo bixi karti kodhawa waad bixiso oobiga markaad qoran wax geyso haddaadan gacanta ka soconin lagu dhaqaaqi maayo guri baa iga gubtay xataa ku iman maayo dabdamiyo inaad wax bixiso mooye dabdamiyo xataa iman maayo haddaadan wax bixinin ayib markaad xagga igaga shubto baan xagg ka dhaqaaqahayaa laakiin haddaad aduu dhaqaaji ana dhaqaaqi maayo yaa la hadashayba gobadna soo wacday warba ooma hayna maanan maqal baa meesha taagan labaatan jir adaa danta wacday ku daallaay hawshaa lama ogolo waa halgan iyo diin ku saaran ummaddan dulmiga tuugta iyo mooryaanta iyo qutac kulli soo qabo laa linafsi inuu qaato suldaanku ma banaano xoolaha isagu qaato walaa liljundi ciidanka inay qaataanna ma banaano alladiina ciidankaasoo yursilum uu dirhayo madaxweynuhu fii talabin alab almuxaaribiin walsaariqiin walkhaasibiin walmuntahibiin walmuqhtalisiin bal talabu haaulaai qolyaha in la dabagalo la raadiyo min nawci aljihaadi fii sabiili illah mooriyaanta in la dagaalamo waa jihaad ninkay dilaan la dhaqi maayo laguna tukan maayo laa yusallaa calayh walaa yugasal wayudfanu fii malaabisihim nimanka shuhada wey hawshaa iska ilaali waana madhab ljumhuur wey madhab saxaaba madhabka isaga ah dadka noocaas ku dhintay inay shuhadan yihiin waa madhabu cali bn abi aalib wa camaar ibnu yaasir wa zayd ibnu suuxaan wa cadiy ibnu xujr jamaaca min asaxaaba ku tegay walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba ayb waana madhabu maalikin washaafic mxuaha wa abi xaniifata iyo asxaabtoodiiba ninka dagaalka noocaasee xaqa a ku dhinta gaal buysan diline waxaan leenahay hee shahiid wey leanna wuxuu u dagaalamaya maslaxa caam ah wuxuu la dagaalamayaa daalim guud dan shaksiya ma wato waa ka duwan yahay saa'ilkii iyo waa kala duwan yihin ninka suraaqda raadinaya iyo qolyaha hantida dhacay boolistay iyo qolyaha muxaaribiinta qutaac durqa mooryaanta ninka dabagalaya ee ku dagaalamaya iyo ninka inta guri loogu soo isdifac waa kala baab hada kaana yudaafic can maslaxati nafsihi alkhaasa wa hada yudaafice can masaalix almuslimiin alcaama mujaahid wey ninkaani kaana waxaan lena wuxuu ku jira dagaal xaq ah ninkanna dagaalkiisu xaq waa dhaafay jihaad buu marhayaa ayib ilaa xaqaa kale awood badan iimaankaa kale xoog badan kufrigaa kale xoog badan ayib <clears throat> fayaruju fiihi fi hada jihaad fayaruju waxaa bixi fiihi fi hada ljihaad iyo fi lmuaalaba ama fi hada nawc jundu lmuslimiina baxaya ciidanka muslimiinta bixi oo nimankaa weerari kamaa yakhruju fii hayrihi min alghazawaat duulaamaha kale gaal lagu qaaday basoo ciidan muslimiin baxaan ha ciidanka muslimiinta bixi baa lagu yiri alatii tusama lagu magacaabo albikaar bikaarku waa dagaal magacii howlaha la kari waayey ciidan khaasoo atraag oo tababaran iyo addooma iyagu lehiin oo balaayo oo kumandos ah albikaar waa kumandos ayb waa jabhad si khaasoo loo tababaro oo lagu talaga inay daaqadaha ka daqaato inay tuuga durba qabato inaan laga baxsanin balaayo oo dagaalamo wey oon ishooda muduc marin oon daalin oon oomin ayb maxaa cuntaan maska hawlihii somalia dadka waxba kama jiraan waxkaga baxday waxaan cunaa maska xagee aad maxaad cuntaan maskaan cunaa beesa cunaa xagee ugu nin kasta qoyskiisba ku biro ummadda u baabiiyey qolihii lagu lafabeelay ee ciidanka qaranka soomaliya ahaan jiray etoobiya u shaqeeyeen iyo maraykan waa wajawaasus kulligood boqol kiiba sideetan khaasatan qaybtii saraakiishay saraakiishii iyo janaalihii soomaaliya ummadda ay ku baabaaday ee hantideenni iyo dhiiggeenniba qabay ayay ku dambeeyeen kulligood waa cumalo iyo dabadhaq iyo dhuuni qaatayaal wey allahuma ilaa man raxima rabbahu oo naadira mooye ku dhamaatay leannu mabda diinad nimankan kumay soconin ruuxu markuu mabda diinad ku dagaalamay buu soo kala haraa ayib somalia waxay yidhahdaan gobi gobi ma jabta way licdaa ninka gobta ee dunta fiican xataa hadduu rafaado ama maanta la jabiyo ama uu khaariqoo faqiiro xogubuu yaraha liicaan laakiin ma jabo baf aw saddaam xuseen ee degdigtiis xagga ku dambeysay ayib dhib kasta oo ku dhacay aaa'ifa almujaahida weli waa taagantahay waa qawiya mutamaasika soo taagan wey liannaha waa ummatu mabaada kuwaasi ninkan laakiin mar cooba ugal mar bacdiya ku wareegeyso mar shuuciyo qaada wareer innaga mar dimuqraatiyo mar muxuu ahaay qabiil faara qabiil mar muxuu ahaay calmaaniyo mar shuuciyo mar ishtiraakiyo wareer weeye meelo lama socdo fahum fii raybihim yataraddaduun saas weye ruuxu laakiin markuu uu yahay nin mabda ku socda diinadoo saxan waxaa weeyaan waa waa si kastoo dhib u gaaro waa ku fahaya waa istaagahaya wuu ku fahaya wuu istaag ilaa maalka dambe derbiga qabsado oo meeshuu ku socda uu tago ama uu dhinto asagoo dagaalamaya madaxda ku taagan cala aariiq walmabda hadaad ku dhimato waa nooc min waxaa weeyaan min anasr wey ixda alxusnayeyn laakiin musiiba waxa wey agga u oo xagga u bax tayib maska waa aragtayna markuu socdo saasuu yidhahdaa waxaa le masow maxaad saa ugu socotaaba maa saa u socotid waxaan lehel waba ku dhaafin agga afka lehel oo agga lehel oo agga lehel oo agga lehel waxaan saa ulehay buui waxaan leehay wax nacfi la yidhahda sidiisuba usan ku dhaafi dad noocaasaa jira dirta u soco laga kari waa dirtadaha lagu soco saaha la daayo masamasayntaa la joojiy almuhim albikaar waa nooc daa'ifa min aljeish qawiya tababar heer saraane loogu talaga inay dhabar jabiso ay baabi'iso qolyaha mooryaanta iyo qutaacu turuqa magacay bixiyen w magayo dhib malaa asmaadu noocaasa waa iska calaam weeye wax dhiba maleh wa waxaa lagu nafaqayn lagu bixin lagu masruufi lagu kharash garayn cala almujaahidiina fii hada yani fii qitaali almuxaaribiin wey mujahidiin ba shak magacayso ma arag cala almujaahidiin fii hada fi alxiraaba fi qitaaci turuq fi suraaq fi alghaasibiin fi lmuntahibiin waa mujaahidiin wey ayib min almaali aladii yunfaqu minhu cala saa'ir alguzaa qolyaa hadda ka hor i weydiiyey masalada ayib waagay maxaakimtu bilaabanhaye ragga hada hadda raggii waagaas ninna iskama hayno baashu mogti way iska dhib badan tahay waagii xamar laga bilaabay hawl intaan maxaakim ba imanan wey baa niman kooxa oo reer koonfureeda oo nimanka su-aalaha i weydiiyey ee qaraabo ahaayeen baa meesha isku urursaday danyaraa dhiibahaya kolba nin baa laga daa kolba nin baa laga qabtaa naftaa loo kiray waxay dha inaan isdifaacaan rabnaa difaacu nafs qolihiiba qolya yihiin marka afar ah oo niman hadda wadaada ah aminkan hadda wadaadihin waa yahin laakiin mabda waxbaan isku yar ayib baa ii yimid waxaa le hawshaa jihaad ma tahay oo ma lagu bixin karaa zako oo muxuu ahay ma laga qayb qaadan karaa waxaan ku weri masalada aan soo baadha warsuga saddex habeen baan ka maqnaa maalinka dambe ii yimaaday su-aashu waxaa nimankaas waa mujaahidiin haddaysan mujaahidiin ahayna garan mahay cid mujaahida lacagta ku bixiya zakey u ururiya ha la caawiy dadkaas maadaama ay nimankaa dalamada ee tuugta ah iska difaacahayaan lix bilood kadib bay maxaakimtu soo boodeen maxaakinta baa burburtay hawsha baa socotay anuu khadkayga baan kusoo hadhay waa iga hadheen khadkii baan kusoo hadhay way socotay kala ninkii u dambeey waadho sharifkaa isku weynay xaggaasa ku beereen yaani dadka noocana ah ee naftooda difaaci ama mooryaan la dagaalami marka masmasayntii miyay galeen baan idhahdaa hadda nimankaas nasal allah salaam waxaa weeyaan ruuxu wuxuu ku dagaalami ama uu difaaci ama uu taageeri ha u caddaado hadduu u caddaado soo ma aha faraha ka qaado warkii kale o dhan ha jooji alimaam alawsaaci calayka biaahaari man salaf wain rafadaka annaas wa iyaaka wa aara'a alrijaali wain zakhrafuuhu laka bilqowl faina alamra yanjali wa anta calaa siraati mustaqiim yani xikan bay salafku leeyihiin wuxuu uhi calayka biaahaari man salaf dadka hore ee muslimiinta ee culummada dariiqooda ku dheg wa in rafadaka annaasu dadku haba ku naceeno ha ku tuureen wa iyaaka wa aara'a alrijaali wain zakhrafuuha laka bilqowl talada iyo waxay la tahay iyo aaraada dadka iska ilaali buuhi hadday la doono haba lagugu naashnaasho ha lagu qurxiyo ha lagu xaladeeyo kan weeye tolnimo weeye maslaxo weeye howldejin weeye ummad midayn weeye somaali wanaa israacda weeye wain zakhrafuuhu laka bilqowl maxaa jira fa ina alamra yanjali wa anta calaa siraati mustaqiim bu hawshu waxay kala caddaan ay kala bixi bu kala meermi adoo wadda ku taagan fastamsik biladii uuxiya ilayka inaka calaa siraati mustaqiim yani hawshu ruux waa ina iskaga caddaato agga ubax oo xagga ubax musiibo wey marka hore ka baaraandeg oo ka fikir oo baadh waxaad ka diin dhigan eed alle ku caabudi ama aad ku halgami ama aad taageeri bacdama ay kuu caddaato hee ku nafbax sida maansalugada ku dheg maansalugo waa taqaana ama reynuugta baasha loo yaqaano xilli roob may timaadaa soo waxay odhan jireen marka roobka markay daaqoy doogu dhammaado geed bay fuushaa waa aragteen geed weyn bay fuule meel kore kaga dhegi siday ugu dhegan tahay ee ugu dhagan tahay bay markuu roobku soo dhawaado bil ay ka harsan tahay bay soo fororsataa stebsteb bay usoo degtaa halkanay iman maalmaha ka harsan roobki way soo degi halka iyadoo maraysa oon weli degin bay dhibicda rob ku dhacaysa kadib bay marka dooga daaqaysa